la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimco ayaa soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha koowaad sannadda labada kun afar labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysa aad ku maqli doontaana waxaa ka ah dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray beledweyne xilli uu ku dhaawacmay taliyihii nisaa ee degmadaas haddaba waxaan eegi doonaa sida ay wax u dhaceen walahi arrimaa hadda waxaa jiray oo kii cusubida degmada uu ku dhaawacmay eh, operation hadda ugaar uu sameynay ahayd eh, haddana shaqaaqadu iska degan tahay magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay oo looga soo horjeedo damaca etoobiya ay ku dooneyso dhul labaatan kilomitir ah iyo qeybo ka mida badda soomaaliya iyadoo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin kala duwan halkaasna ay ka jeediyeen hadallo waxaa sidoo kale aad barnaamijka xog ku dhageysan doontaan dowladda shiinaha waxa ay sheegtay inay garab taagan tahay midnimada iyo madax banaanida soomaaliya iyadoo uu safiirkooda jooga magaalada muqdisho uu la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan saaxiibayaal guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo sheegay in maxkamad lasoo taago madaxweynaha maamulka somalilan oo uu ku tilmaamay nin iibsaday qeyb ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliyeed tallaabo sharciga waafaqsanna in laga qaado ayuu sidoo kale tilmaamay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka qodobadaas iyo qodobadii kale inagu soo korro intaa barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan iyo sidoo kale qeyb ka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan Say that. dhiif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan caali waa mar kale xog waraysi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo saxiriyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana waxaa maanta shaqaaqo ay magaalada beledweyne ee duleedkeeda meelaha ay ku dhex martay ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamo maleeshiyaad ah iyadoo halkaasina dhimasho iyo dhaawac khasaare ah uu ka dhashay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ka socday xiisaha waa xiisada u dhexeyso ciidamo ka wada tirsan dowladda iyo ciidamada macwiisleyda ee ku sugan magaaladaas waxaana ay laamaha amnigu sheegeen in ay sabab u tahay ciidamada faraha badan ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa dagaalkii maanta ka dhacay halkaasi ku dhaawacmay taliyihii nabad sirdoonka qaranka ee magaalada beledweyne cabdi caweys maxamed oo dhaawac culus uu ka soo gaaray dagaalkii halkaasi ka dhacay taliyihii hore ee booliiska degmada beledweyne axmed cali ayaa wax ka weydiiyey xaalka iyo sida shaqaaqadu ku bilaabatay socdo waa fiicanahay magaalada beledweyne maalmihii lasoo dhaafay iyo bilinkii lasoo dhaafaba xaaladiiba oo nasisi ay iskaga qasneyd maalinba maalinta ka dambeysa marxalado kala duwan ay maraysay walahi haddana way iska degantaa tahay alxamdulilah hoogaa iska shaqaaqo maanta dhacday maahan sidii kale hadda xaalada waa iska xasiloonta maalmihii lasoo dhaafay dhowr goor magaalada duleedkeeda dagaalo ayaa ka dhacay sida la sheegay dagaaladaas maxaa ka jira marka hore wallaahi mi horto sidaan kuu sheega magaalada sida banaanba xasiliyay way iska yareedba weliba sanadkii balka bilooyinkii bishii shanaad sanadkii dhawaad ilaa hadda sanadka dhamaadkiisaba waa xoogaa shaqadu way iska iska kacsaneed magaalada xasilideeyo siyaasad ahaan iyo amni ahaanba way iska isla kacsaneed marka waxaas la xiriiro oo kale maleeshiyadii oo cilmada macawisleyda magaalada deegaanka sida loo yaqaano magaalada kuley si aada usoo buuxdhaafiyay mm. iyo ciidamada dawladda ayaga naftirkeeda magaalada kala dambeyn fiican in lahayn dhanka maamulka iyo walahi xaalad saas iskaga qasantahay shaqaaqooyinkaas marka maxaa ka dhashay oo khasaaraha loogayahay wallahi dee nin sharci ku shaqeeyo oo hubeyshin iyo nin sharcilaan ku shaqeynaho hubeyshin kulley marxalada hadii layska hor imaado way ka dhalan karta naftirkaada markhaatiya ka daba dareemi karta marka waa culeysyadii magaalada ka jirta saasay badan yihiin marka waxna boqolkiiba sagaashan skndhasaaba waa markaas yeeleysa xaaladaha jira iyo sidii wax yihiin iyo xaalada gobolka ka jirta iyo markii la fir waqti qabad u baahan waay boqolkiiba mm. sagaashan iyo sagaal soo hagaagaysaa insha allah hadda on xaaladooda iska dadaway insha allah waa xaalad iska siyaasadeed iska qarshana gobolka ka jira haday dhamaadaana waxaan kale wax dhamaanay noqona adwaaled lamiya amnigaa tihiin qorshe aad ku sugaysaan amniga oo dadka aad ku kala saaraysaan ma wadaan mase maamulka hay-adaha amniga waxay qaban karaan ilaah abuurto malaha maamulka meesha aduu jilaacsan yahay ama maamul laisu raacsayo nadiifi dadka deegaanka wada aaminsan yihiin haduuna meesha ka jirin hayadaha hmm. amniga de waxa qaban karaan oo ilaah warto hmm. garta marka waxaa jira khilaaf dhanka maamulka ah khilaaf dhanka maamulka waxa gobolka ka jira khilaafkaas dhanka maamulka ah iyo siyaasadaas xoogaa sara kacsan hmm. waxay u baahan tahay xasilooni iyo siyaabo badan laga shaqeeyo dadka laisku keena duushiisi dadka loo sameeyo xolaha jira iyo sidii wax yihiin horta loo ogaado loo fadhiisto loo gadal xaaro wax u baahan ama gobolka ka jira maanta shaqaaqaa dhacday oo maleeshiya iyo ciidamada dawladda isdagaala maxay isku qabteen walahi arrimaa hadda waxaa jiray oo taliyihii absugida eh, degmada uu ku dhaawacmay hmm. eh, operation hata wagaaro uu sameynay ahayd haddana shaqaaqadu iska degan tahay wax culeys oo disaayadana kuma jiraan intaas khasaare ka dhasha way jiraan oo labada dhinacba laakiin dib waa ka faahfaahinayna taale waayahay dhimasha miyaa jirta mise waa dhaawac oo keliya kuley dhimashiiyo dhaawac way jiraan taliyaha dhaawaciisa hadda waa sidee marka taliyaha dhaawaciisa dawaraya taliyahanaba sugada degmada taliyaa waysaaldha waayahay eh, maxaa marka idinkaga degsan ood dhibaatooyinka noocaan oo kale a ah kaga hortegaysaan wallahi eh, hay-adaha amniga insha allah waxaa eh, kasoo saari doonaa insha allah go-aano siyaabaha amniga lidku ah mm-hmm. ayaga naftirkoodana tallaabooyin rasmi ay qaadaan oo lagu qasmiyahay waxaas insha allah go-aanaa laga soo saari doonaa taalib waayahay laamaha amnigu ma wada shaqeeyaan sida boliiska nabad iyo militariga mise midba noocu rabo u howlgalaa hayaha amnigu way wada shaqeeyaan wada shaqeyn xooganay leeyihin weliba de bolis yihiin de nabsugud yihiin de militarigiina de islub yihiin inta hayada gobolka shaqeysa wada shaqeynay laakiin marxaladaha kaloo gobolka ka gelaysasharakaas taliyihii hore ee booliiska degmada beledweyne axmed cali ayuu ahaa oo igaaga warbixinayay shaqaaqo muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo noqnoqotay magaalada beledweyn iyadoo doleedkeeda dhowr goorna ay shaqaaqooyin siyaabo kala duwan uga dhaceen magaalada maalmihii lasoo dhaafay sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin gafgaf lagu lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan waa hagaag saaxiibayaal xog horeysead degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay kana soo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxaa banaanbaxa kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda mas-uuliyiintooda iyo weliba shaqaalaha dowladda sida ka muuqatayna banaanbaxa abaabulkiisa xooggiisa uu lahaa gobolka banaadir waxaa kasoo qeyb galay sidoo kale degmooyinka iyo dadka degmooyinka ka howlgala ama ka shaqeeya arday ayaa sidoo kale qeyb ka ahayd banaanbaxan waxaana inta badan dadku ay sheegayaan in banaanbaxu ay isku koobeen hay-adaha dowladda oo goobaha lagu dhigayo banaanbaxyada inta badan ay iyagoo keliya kasoo muuqdeen xisbiga talada haya ayaana la sheegay inuu isku koobay khudbadihii sidoo kale laga jeedinayay banaanbaxyadaas waxaa arinkan banaanbaxa ku aadan sidii looga hortegi lahaa damaca etoobiya ee badda soomaaliya in ay dowladda soo abaabusho islamarkaana ay inta badan doorkii loo baahnaa in dadweynaha soomaaliyeed ay siiso ay isku koobaan mas-uuliyiinteeda aan wax ka weydiiyey doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda axkaaf ee dalka yemen kolley eh, waxayla saxan ma ahan in dowladdu isku koobto ama xisbiga xagka xukunka haya inuu isu koobo khudbadihii iyo hadal jeedintii iyo meeshii wax laga jeedin lahaa in ayagu isu koobaan ma eh, ma ila saxna eh, dowladdu waa tiim qaanuuni ah oo dadka madax ka ah laakiin tacbiirkan dadku ay cabirayaan shacabka qaybihiisa kala duwan waxaa xor u ah shacabka shacabkuna wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo markaa aqooyahankii yahankii suugaanleydii culimadii dhaqaatiirtii ah, nooc kastoo shacabku yahay in kelmad la siiyo oo nabadoonadii ogaasyadii ay hadlaan waayo qadyaddu waa qadyad masiiri ah oo taariikhda iyo dhaxalka iyo dadka iyo diinta iyo qaranka taabanaysa marka dowladda tiimka yar eh, hogaaminayo dalka inuu ballaariyo eh, barnaamijkan banaanbax wuxuu banaanbaxa wey markaad maqlayso banaanbaxna waa barnaamij banaanka lagu qabanayo marka haddii dowladdu ay ka hadlayso golaha baarlamaanka ama golaha wasiirada ayagaa hadalkooda gooni isagaa leh ah oo qaanuunkaa loo siiyey laakiin marka bannaanka la yimaado cid alla ciddii hadli karta tacbiirka kelmadda shacabka ku hadli karta qaybaha kala duwan shacabka ayaa xaq u leh marka in la qadariyo qaybaha kala duwan shacabka oo ay muujiyaan kelmadahooda a waa wax xuquuq shacabka uu leeyahay oo daruuri ah weliba marka baryo ma aha marka dowladdu inay barnaamijkaasi ay isku koobto kaligeed wax jira maahan marka doctore maxaa loo baahan yahay markii laga hadlayo arrimaha noocaan ah ee masiirka ummadda oo dhan quseeya marka laga hadlayo arrimaha masiiriga waxa weeye waa muraayad waa in qof kasta iska dhexarka gruub kasta iyo tiim kasta ee soomaalidu ka kooban tahay dhaqanka iyo culimada iyo ganacsiga iyo caafimaadka iyo dadka mutacalimiinta waxbarta injineerada eh, hidaha qolo kasta siyaasaddu waa tiim yar oo beecshiraha siyaasadda gacanta ku haya xukumkii qaanuunkii taladii gacanta ku haya baarlamaankii golaha wasiirada eh, ayagana go-aanka iska lagu dambeeya laakiin masiirkan umadeed wa waa baahsan yahay wa waa in aragti ay ka laga helo midaysan dadka ogaasyada dhaqamada waa in laga helaa culimada xerta iyo culimada iyo dariiqada in wax laga helo xarako kasta oo dhisan waxa laga helo tujaarta iyo dhaqaatiirta waxa laga helo codku haweenka nooc kasta yihiin waxa laga helo mutacalimiinta qurba joogta qolo kastoo marka daljir iyo qurba joog nooc kastaay tahaba masiirku waa naga dhexeeya waa muraayadaas marka in aragti kala duwan la aruuriyo oo meeshan ay noqoto meel muraayada ah oo masraxa oo iska wada arkaan kulli haddii afar iyo shan wasiir iyo afar xildhibaan ay hadlaan hadalkoodii shalay ay ku hadlayeen baarlamaanka iyo kan golaha wasiirada iyo kan maanta waa isla hadalkii maanta waxaa rabaa wax xoojin kara masiirka ummada waxaa xoojin kara hadallo kala duwan dad kale afkaar duwan oo waxa weeye usoo soo hinqaday barnaamijkan masiirkaasna waxa weeye midnimo dad ku hadlaya codkood doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda xaqaaf ee dalka yemen ayuu ahaa oo markaa aan wax ka weydiinayay sida banaanbixi maanta muqdisho ka dhacay ay inta badan doorka u qaadatay dowladda soomaaliya hay-adaha dowladdana ay ka muuqdeen fagaarayaasha ay banaanbaxyadu ay ka dhacayeen inta badanna warbaahinta iyagoo ay la hadlayeen gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaa degeysanaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanayaa markaana haddii aynu eegno gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta waxa uu ka hadlay damaca itoobiya kasoo galay baddeena iyadoo uu sheegay in itoobiya damacan uusan hadda ku dhalan ee uu soo bilowday burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya taas oo itoobiya wixii ka dambeeyay ay dadaal ugu jirtay in ay hesho bad qeyb ka mida ah badaha soomaaliya ama badda soomaaliyeed waxa uu sheegay in maxkamad lasoo taago madaxweynaha maamulka somalilan iyadoo uu ku tilmaamay mid qaranka dembi ka galay isaga iyo raggii ka dambeeyey in ay iibsadaan badda soomaaliya ayuu guddoomiyihii hore ee baarlamaanka sheegay in lasoo taago maxkamad وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعبد الله السالم أجمعين والحمد لله رب العالمين mudanayaal dhammaan madaxda iyo muwaadiniinta oo halkan ku kulansan maanta waa tihiin iga gudoomo salaam diiran oo qalbiga kasoo go-day waa munaasabad wanaagsan waay hor iyo horaan waxaan jeclay inaan u hambalyeeyo eh, heritage hay-addan heritage oo wakhti munaasab ah qabanqaabisay madashan oo kale oo laga maarmaan ay tahay waxaa oo runtii fursad siinaysa muwaadiniinta shacbiga ah oo aan xukuumadda ka tirsanan iyo xukuumaddaba in maaragta ay fursad u helaan inay ka doodaan arrintan ayaamahan kacsan oo maanta jirta waa lagama maarmaan intaan maaragta hadda oo tallaabooyinkan la qaadin in laysu keeno ama la helo madal oo maskaxshiil lagu sameeyo dadka intiiba fakeraysa oo la dareemayay in maarata ay afkaar hayaan inay isku yimaadaan siiba shacbiga si madax bannaan in u doodo si marta tallaabada eh, ay eh, shacbiga eh, dalka qaadaya inay mid u ahaato yani siyaasiyiinta maantana hogaaminaya waxaa maanta oo kale ku waajib ah inay si fiican u dhegaystaan shacbiga maadaama ayaga ayna mataleen barlamaan ha ahaadaan xukuumad ha ahaato ama hay-adaha kale oo hogaanka noo haya ahaadeen gobonnimada soomaaliya ayaa lagu talaxtay waa maxay gobonnimada aan isweydiino gobonnimada waa awoodo saddex hay-adood baa awood u leh inay arrimaha gobonimada ka taliyaan mase waxaa weyaan laanta sharci dejinta marka laanta sharci la sheegaya sharci dejinta ma iska dhiran haddii oo warka buuxa loo sheega waxaa weyaan awoodda gobonimada sharci dejinta iyo awoodda gobonimada fulinta iyo awoodda gobonimada garsoorka haddabaan isweydina mid walba maxaa ku beegan marka maxaa u beegan shacbi ahaan u sheegi karnaa annaga saasay nala aan dhihi karnaa xildhibaanada ha noqdaan xukuumadda wasiirada ha noqdaan golaha wasiirada ha noqoto ama ha noqoto garsoorka iyo isuduwaha qaranka oo ah madaxweynaha jamhuuriya soomaaliya madaxweynaha shaqadiisi waxaa ka mid ah saddexda xil uu leeyahay madaxweynaha waxaa ka mid ah inuu isu dugo saddexdan hay-adood waayo wixii ay go-aanka eh, ay gaaraan baarlamaanka sharciga asagaa loo diraa inuu meel mariyo wixii golaha wasiir ay gaaraan asagaa loo diraa inuu meel mariyo wixii garsoorka uu rabo saasoo kale isagaa loo diran saas daraadeed waxaa waay xilka oo xilkiis ka mid ah ka sokow maarata matalaada gobonimada iyo haddii ala ku warooyahay isu duwidda saddexda hay-adood waa lagama maarmaan hadda maalin dhaweyda bisha labadeeda baarlamaankan wuxuu soo saaray sharci golaha wasiirada waxay soo saareen sharci marka labada waxaad moodaa xoogaa yar inay isduwid u baahnaayeen waayo haddii oo isn initiativeka baarlamaanka u qaato xaq marka kalena waxay in laga maarmaan ay tahay isuduwaha qaranka inuu isu duwo arintaan ayagan martaa talaabo isku mid noqoto waa laga maarmaan waa tada koowaad hor la bixin karayo ay ila tahay midda kale xukuumadda yani afkaar badan ba haystaa siyaabo badan ay waqaata ayadaa og waxay qaadi karto ayadaa taqaana waxaa qofka namaagmaagaya amana daandaansanaya waa etoobiya etoobiyada maanta joogtana la maaha wixii sagaashanaadtii ka horreysay maaha sagaashanaadkii waa kala dhowran jirnay waa is ilaalin jirnay waa taxadirka inaan qabnay ayaamahan sagaashanka wixii ka dambeeyey burburkii ka bacdi taxadir ma jiro dhexda degan tahay qalbigay naga degan tahay baydhoway joogaan hargeysay joogaan meel kastay joogaan banaanka nooga imaan mayso waana dhex fadhiyaan marka xukuumadda inay ka furto waa arrintan sidaan u qaabilnaa internationally markaan fiirino garsoorka maxaa u beegan waxaan idhahnaa caalamkan oo nagu ayidaya waxaa weyaan gobolka waqooyi galbeed waa important parts yani meel ka mid ah dalka soomaaliyeed waana lagu ayidaa oo soomaaliya ma kala qaybsanto midnimadeeda lama taaban karo ilaa akhiri dastuurkaa sheegay kastaa sheegaya laakiin anaga eh, xukuumad ahaan ama dowlad ahaan waa maxay saameynta aan ku leenahay dalkan annagaa leh annaga naga tirsan tahay saameynta aan ku leenahay maxay tahay waa maxay waxyaaba aan kula talin karno xukuumadda iyo iyo madaxda hogaanka ah inay tallaabooyinka qaadaan masalan haddaan ka soo qaadno masalan dastuurkeena qodobo badanaa sheegaya martaa in martaa la siin karo dhulka la kireen karo marta concessionka la bixin karo kulli waa ku yaalaan ayagoo la fiirinayo turaaday ahayd maxaa lahay meeshii berbera way ka qayb gashay etoobiya boqolkii sagaal iyo toban baa laga siiyey hadda xiga waa mar labaad marka koowaad maaha tan ugub maaha horey u gashay haddana waa ku jirtaa saaxiib waa kula waa ku hadday saaxiib la tahay waa og dastuurkeen wax ku yaalla mayna soo weydisato waa la kirayn karaa qodobka afartii saddexaad baa sheegaya waa la siin karaa xaq waa u leeyahin marta agsoo sii daris ahaan daris wanaag lagu samayn karo laakiin an waxaan u arkaa bareer kuma aqoonsan xubankaa qaadan xaggaan u baxay bay leeyihin marka saa daraaddeed ma marka in marta aan maskaxshiil samayno arrintaas aan u qaabil lahayn ayadoo aan mashakil aan jirin aan dhibaato la geysanaynin inaan inaan marta la sameeyo laakiin muwaatiniin ahaan maxaan samayn karaa haddii maanta jawaari uu madaxweyne isagoo ah muxshaqa oo gobonnimada soomaaliyeed dhinaca u bixiyo maxaa tallaabada laga qaadi lahaa waa maxay madaxweynaha masalan waxaa ka mid ah muwaatin kasta laakiin ka bilaabo madaxweynaha haddii uu maarata kood eh, qaanuunka maxaa ladhahaa xeerka xeerka iqaabta soomaaliyeed wuxuu qorayaa qof alla qofkii gobonnimada soomaaliyeed qayb ka mid ah ama kulligeeda hooska iyo dowlad kale oo socdaana oo ajnabi ah khiyaamo qarana la yidhaahda khiyaamo qarana xukunkeeda waxaa waaye dil haddaba ninka eh, la yidhaahdo aw biixi eh, maxaa ladahay muuse biixi waxa eh, uu sameeyey waa bareer maba qarsoona ku faano haya markaas maxaa nooga habboon ceraraaliha guud muxuu qabanayaa ma habboon tahay si loo ogi lahaa ha yimaado inyasakeyn la geeyo isagoo maqan xataa waa la xukumi karaa axmed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo ka hadlayay bixinta somalilan ay bixisay qayb ka mid ah badda soomaaliya oo etoobiya ay sheegtay inay ka kiraysay gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guraca waxaa goreysyaa degeysanaysaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijkeena isla sii gaarayna saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xabeyntii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baanu doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryadhaha kale maane waa banaanbixi banaanbixi badayna la dhiibay bulsho ka carootay ka banaanbaxeen war abdulow banaanbaxa waxa laga qaaday dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilow ah hadhiigaliyo baba iyo wax colaad baraka maleeya joogtaa sheekada baddeenakii baabkiisa soo galo banduuqaan u qaadahaynaa baastamir amala oo hadda cabdalla waxaa murweyne ma laga soo baxay dhaxal waaye dhulka hooyo dheefta wadankeen dhiig baan u soo hurnay dharaar iyo haween dheedheed lagumu heley waddankeen dhoorsanay waddankeen dhoorsanay war cabdalla ciyaar maano waa maqlaysiin waa geesi waddani ah dheere xaaji dheere faraciisiiuna ka soo jeedaa ayahee waa ilmiyaas waa ilmiyaadna leedahay wargeega dadka binaan baayan heeso iyo gaadeen waliba kumid mid waan dagaalamaynaae eh, waan dagaalamaynaa eh. dumarka iyo raggeenaba ina soo dareersha warmadeeyow bannaanbaxa muqdishoha ku meeraysane eh? baydhabo maxaa looga bannaanbixi waay aryaa itoobiya dhabbadday qaadata la leeyaha fafadhiya maasaa bannaanbixi kara war aaneel walnimo ooshiidii la jara loo dekamukudhoow maxaad u bannaanbixi weyse warmadew bow ama khatar ku jidha warmaday maxaa idinku dhijiyay hal maamul goboleedoo bannaanbax ka dhacay ma jire yaa minaysaastaa gobolka banaadir xaa ka nagnagsiihaay war somalilan degmahan bannaanbax ka dhicuna ma jirto somalilan waa qaran iskii u taagane maamul goboladiina ka mid maaha oo buntland markii badda la dhiibi hayey doorashay ku mashquulsanayd war kulli xaal cid ka hadashay iyo cid ka aamustayba saylac waa dalkeennii soomaalidu lahayd iyo sabaadoodii weeyaan waar maxaa deen iga waa somalilan obow hadda dhulkii soomaaliyeed soo ma war waxaad ka tagtay waa soof wareerte sabool baahanow joog war banaanbaha wali kale likaheesae dunyada hadday ku waarto haddii sila iyo dhibgaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh aryaadhaha waa waahe isnaqaanahe waxaan dhihi lahay labadeenna labadeenna labadeenna seefood waa tii saawir noqotaa nawal etoobiya uma socotaane somalilan ba u murmuraysoonaysaane soo soco silaaday sidaadoo kale la waaye warbowa taarikhda waxaa la ogaaday gumaysigu marka koowaad xoog kusoo galaa ma jidho markase wuxu ku yimaadaa isagoo dad heshiis la galay oo si tartiiba ah u soconahaya sababtoo ah markasta khiyaamo iyo dhuudhuub ku soo galaa shakhsiyaad ummadda deegaanka kamid mid soo dhex maraa goortuu cagaha soo dhigana waa ku ballaadhaa kadibna ummaddaa dhasheedu waxay dhaxlaan inay dhagaxa tuuraaniin marka waaqlow dhulka ayaan bele loo gacangelin wanaaga gooja cadda ka baxdaa balaayada ugu kalifaaye war soomaalida khilaaf iyo dagaal iyo waxaan macna lahayn inay ku mashquulsanaato waa lagu yaqaane laakiin colaadda dhexdooda ah inay sababto inay wadan dhaqanka shisheeye u gacan geliyeen taariikh lagu yaqaanay maahan walbawbaslow soomaalidu waa dad siman sokeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma segine siyaasaa kala qoqobay waan waayahe ma soomaaliya abow ahayn war kalemaanay war ma haysaane jabhadda orommada ee la dagaalanta maamulka abiy axmed oo magaceeda soo gaabiyo oola waxay yidhahdeen soomaaliya waxaanu u naqaanaa dal madax bannaan in lagu xadgudbaana sax maahan abi axmedna dulmiga soomaaliya u geeya waa kan uu ku wado waddankeennuu kala qaybshay soomaaliyan inuu kala qaybiyuu rabaa marka hadda abiy axmed waa fidno geeska afrika ku soo korortay dheheen warbaba waa runtooda tigrey iyo amxaare iyo oromo dabka ma kala qaataanin oo hadda abiy axmed ma rafadaa ma haysaane abiy axmed jabhadda abxaarad waxay ka qabsadeen ayraboorka caasimadda gobolka amxaarada ee goonar waana halkii meeluu uga duuli jiray tigreega axmed garan maysiine amxaaladu abtiyaal bay u yihiin warwar mahaystaane ninka bii wuxuu yidhi maxaa muuse lagu eedayaa oromo soo maahan warbow muuse oromo maahe waa u ducayeen waxayna dhaheen laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa badinagaa kursinagaa docole oo saange ebadkee ma maqlin oo habartey dhash intaan noo lahay waar hanugu buuqin ordoo xaafadii nin qabo aryaadhaha idinkoon daalin horaa waxaa loo yiri ii banay banay mahaaye ka bilaaba taabalaayo ii banay banay mahaaye waxay ka bilaabataa balaayo muga hadda iyo dhaaf baddaan iyo dhaafi maayo may ka bilaaba rabtaa war bilaaydalankiifadaw boodkaa gornyoysee waleeri bilaaya ku haasataa la yidhi abbo abbo malowbaho war madaxweyne xasan sheekh oo damaca itoobiya ka hadlay wuxuu yidhi ninbaa hadda ka hor geel laga dhacay kadibna waa qayladhaamiyo yaa tolahay buu yidhi ninkii ugu horreeyaa wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay markaas buu wuxuu yidhi geelii baa layga dhacay ninkuna hadday iskuma toosnayn oo si xunay maradu ugu duubsaneed ninkiiyoo arkay ninka marada jiidaya baa wuxuu ku yidhi geela lagaama dhacayna guntigaagaa laga arkay marka hadda soomaalida baddeeda in la hawaysto tafaraaruqeeda iyo kala qaybsanaanteedaa laga arkay runtawalankiiliisliaargouliisligaadhoraa waxaa loo yidhi hungurweynaa malaaya sab uu dhacay war waxaa kaloo hore loo yidhi waa rabaaroobaa lagu waayey war waxaa kaloo hore loo yidhi waxay boodbooddo oy burar fuusho waa beenteede bawdka ma dhaafto aryaadhaha etoobiya soomaalida wax badanay soo damacda soomaaliyana waa ku midowda oo xabad kama qaado sababto ah waa tii hore loo yiri eh. eedaad ka soo mara doqonbaa eh. ilaawde war kalamaanay warmaysane wantimir wuxuu yidhi eh. baraawiya bakool iyo jigjiga bacadka xiindheere badda saylax boosaaso iyo booska xamar weyne boorame hargaysiyo barbera beri nugaal oo dhan burco iyo bannaankii wajeer adiga oo buuxa in bannaanbax lagu baaqo ood boorar kor u taagto ood banaadir joogtana abii kaaga baqi maayo warwow somaalidu sootii ohan jidhay rabbi ka cabsay rag iska dhici meel wada gasho saa wax u wadaanin marka adoo bilaay bilaaya rabtaa kow dheh bannaankiis maroo maradiis geed madaaro warabwan timirmalaha wuxuu rabaa in qori lala boode bannaanbaxa silmiga ahi waa dastuuri dadku ay ku muujiyaan shucuurtooda aryaa anugu bislow silmigan ad sheegaysa ma aqaane bannaanbaaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed bannaanbaaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed arhooy cabdulo baddaan kacsan oo daweeshku jirta ninkii malaay kala soo baxan geesuu kasaa ani war cabdallow joog baliyaan adiga etoobiya ku maqlina bislo ama bikaseesid baad ruux gooyo rabbi waaye rag facee karoori maayo ruux gooyo rabbi waaye rag facee karoori maayo cabdallow waxaan kalonkaa maqli jiray abkaydo lidilow dad nool maas u daahaa war haddumay marohe cabdalle shubaaka fuulow idemo haddaa bannaan soo baxaye shubaaka fuulow idemo waaryaalo walaweynay shubaaka kaashilolow miyaa bed ku difaaci rabtaan warbow waaqlow badda ma dhiibi kadhid isku day kadhaana ma jidho cid dhiibi kadhaana ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho waar bashiira wax isweydii ma xumee laascaanood maxaa iskugu dishani lemaba joogne urbo madaxweyne dani aqlabiyad baa lagu doortay hadda cid ka hadli kadhaana ma jidho warqorqor sida dani in loo soo celiyo hadduu rabo dekadii hobyo ma dhisay aryaadhaha dayuurada ku degta xiindheere agtiisa waxay siday ma la ogaaday war cabdulla waxay siday ma aqaan laakiinse waxaan hubaa diyaarad shabaabku dhex dhacdaah inaysan noo cusbayn war diyaaradaha jubbooyinka iyo inay shabeellaha hoose ka dhiya jireenna galmudug aan wareejiyeena warbaba sheekh shaakir oo ka hor hadlahaye wuxuu yidhi eh. diyaaradaa dhulka shabaabku jooga ku dhacahaya eh. haddii aan wax kale jirin meelahaan joogno maxay ugu soo dhici waayeen war diyaaradu ma dhicina markay ciladoodaa shabaab lagu dhex dejiyaa lagu yidhi war diyaarad ma ahayna helokobtaray ahaydoo waxaa ku qoraa eh. un un tumiya shabaabka aqoonsan yihiin aryaadhaha samigee cabdulla waxa uu yidhi uu qaraanka daad qaayaanaya qawaarijta wax uu qarshan qaranka daad qaayaanaya qawaarijta wax uu qaara war waxaa la yidhi ilmahay khaldaan iyo shabaab ubadka raacsiisan awal baysan dhalinoo barkood oramo weeyaane amiirada aqligu rogan yahoo ururka qaabeeya bal asxaandaraantii oo halkuu maraya eelkoodu markii lagu adeegtaba hormay ununka gooyaan aryaa waxaa kaloo la yidhi ilmihii diilay aabbohood adeerma isku aamina ilmihii dilay adeer ma isku aamina warbo waxaaba kalooy maanta maraysaa abiy axmed ayaamahan indhala'an miyuu orda waaryaareen war ma haysaane wasiirka arrimaha gudaha qaranka somalilan mujaahid maxamed kaahin wuxuu yidhi dowladda soomaaliya ee shabaabkiiyo iswataan ugu soo duulay waxooduna inay dhul difaacayaan maahae waa dulmi qaawan dhulkaygana annagaa u madax bannaan dee dhulkoo dham dhiibnona cid ka hadli kartaa ma jirta ayuu yidhi war hadalkan faqowsiyo la shawrfaalla ku abaadin ee fudaydka loo dhaho xilbuu fooda geliyaahe anahana fasaad iyo haddii kibirti loo fuudo on faruurta xoog loogu qaban weelka fanaxdiisa wax la yidhi ma fiicno dibbayeel ka fidiyaan waaqlow halkaa ma iska hubisaan dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbow hadda muuse cidna kalama tashanin war suldaan reer somalilan subaxa ka hadlay wuxuu yidhi muuse dadkii cuna dhulkiina waa ku darsan rabaa waar walla weyne muqdisho joogaa hargeysa ma xukumo urbow madaxweyne hore buntland cabdiweli calagaas wuxuu yidhi islaanta bakool joogta iyo taboora ma joogta cid kala kaxayn kadhaa ma jidho waar walla weyne hore loo yidhi wax la waayay geelown ninkii waalanbawduda fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeye iyaa ka qaabeynaya caawo intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo